bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu والsalaam عlى rasuuli اllahi اlأmiin wعlى آlihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamcu min الshuyuuخi aakhiruhm shaykhuna الshaykhu صaalح bn cbdاllahi الcusaymi غafar allah lah wlahm jamiica bisnaadi kuli minhm ilى sfyan bni cayna cn bni dinar can abi qaamuusa mowla cabdillahi bn camr اlcaas can cabdillahi bn camr اlcaasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllah عlyh وآlihi alraaximuun yarxamuhum araxmaan irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi اsama wmin raiq raxmati raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biiqraahim usuul lmutuun khasata usuul xadiid mustafa warasuul mujtama sala allahu calayh wacala aalihi wasaxaabati ajmaciin liyafuuzuu bisacaati alcajl walajl fahada huwa almajlis asaabic walarbacuun min majaalisi iqraai wa sharxi kitaab lah fima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 tunkaxu lama guuriyo almar'atu haweeneyda ilaa biridaaha inay raadi noqoto mooyane lama guuriya ayuu baabkan u baab yahay oo gabadha in la qasbo amaba qofta la guursana in la qasbo ayuu tarjamada imaamka xafidahullah kaga hor imaanaya weyaan amaba wuxuu caddaynayaa gabadha in laba jeerba idin laga rabo idinka marka kala duunaan doono oo insha allahu tacala noo imaan doono xadiidka kun iyo toddobaad can abi hurayrata waxaa lg radi allahu tacala an arda cbdiraxmaan sakhir dowsi ana nabiya nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam qaala nabigeena wuxuu yidhi laa tunkaxu lama guuriyo alayimu gabadha garoobka ah xataa tusta'mara ilaa amar laga helo oy tiraha halii guuriyo lama guuriyo walaa tunkaxu lama guuriyo albikru gabadha yar xataa tusta'dana ilaa laga fasax qaato aydna lama guuriyo qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul lahyow wakayfa idnuha qaadashada ama fasaxeeda waa sidee sidey fasax u bixinaysaa qaala wuxuu yidhi nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam an taskuta waa inay aamusto gabadha garoobka ah waa inay tidhaahdaa halii guuriya ilan iyadii way ka il adag tahay oo howlahan guurkan way soo martay inta badanna markii la yidhahdo maraatibta xishoodka martabada koobaad ma gelayso gabdhaha yaryar ayaa martabada koobaad geli martabada labaad haweenka garoobka ah ayaa geli markaa sida awgeed ayada waa in amar laga helo waa qof weyn masaalixdeeda garan karo xishoodkeeda muxuu ahaa martabadii labaad uu jooga oo martabadii koobaad kasoo gudubtay calaa hada asaas in amar laga helo laga maarmamo mid kale waxaa laga yaabaa inay wax badan kusoo gubatay oo furiinkan hadda ku dhacay iyo iyo garoobnimadaba dee ay isbaab ku timid iyada oonan lala tashanin ama qof aanan muxuu ahaa ayada u qalmin in sidaa furiinku kaga dhacay oo mar labaad ay marka ay gabadhaas dhibaato ay la kulanto sidaa darteed waa in amar laga helo gabadha yarna waa inay fasax laga helaan fasaxeeda ayada muxuu yahay marka say noqonaysaa inta badan gabdhahan de hadda dotcomka ah ayaga afar iyo toban sana iyo laba iyo toban sana marka la gaaro baabkaas islaamaha weyn ayaga kaga foortsan insaxa tacbiir oo social mediahana adduunka wuxuu ka dhigay iyo iskuulaadka xataa iyo goobaha waxbarashada xitaa mawaadda qaar waxaa weeyaan waxyaaba hadda qofka weyn uusan xataa ku fikiraynin ayaa ilmaha lagu bara haba kala duwan dalalka kala duwanaadeen marka idinkeeda waxaa weyaan berigaas ay xishoodka aadka badan u jiray waa ina iska amusta hadda laftirkeeda in badan ka mid ah, a xataa kuwa ayaga hadii ah, haddii iyo qof ay xurmaynan u yihahdo aabba maku guuriya waxaa laga yaabaa inay maya lasoo muxua haa ay la soo boodin oo iska amusta marka weli kale xukunka asaga waa mustamir wuu taagan yahay lakiin si ahaanba waxaan ka hadlayay in hadda in badan oo muxua ah gabdhihii ka mid ah gabdhihii la yaqaanay oo aadka u xishoonay ayay aada u yaraadeen weyaan ay aada u yaraadeen sida dhabta xadiidka kun iyo sideedaad can khansa binti khidaam waxaa laga wariyay alansaariya gabadha saxaabiyadda ah ayaa ana abaha aabbaheed ayaa zawajaha guuriyey aabbaheed ayaa nin ku mahriyey wa hiya iyadana hayibun ay qof garoob tahay fa karihat daalika arrinkaas ayay dhibsatay oy nacday fa qaala fa atat waxay u timid rasulahi baa u timid sal slam faradda markaasuu nabiga wuxuu radiyey uu wax kamasoo jiraan kasoo majiraan ka soo qaaday nikaaxahu aabbaheed guurinta uu guuriyey wax kama jiraan ayuu nabigeena ka soo qaaday sala allahu calayhi waali wasalam marka xadiidkan wuxuu daliil u yahay in gabadha garoobka ah iyada oonan idin rasmi iyo amar laga helin inaan la guurin karin oonan la qasbi karin ayuu baabkan u baab yahay masale meesha waxaa imaanaysa qofka aabbaha ah iyo awowga gabadha yar oo maslaxadeeda iyo mafsadadeeda kala saari karin ma qasbi karaa mise ma qasbi karaa aimata muxuu aha alfiq masaaishaas oo mashaaisha ay isku khilaafsan yihiin oo waa qasbi karaan iyo ma qasbi karaan laisku haayo weyaan laakiin shaki ma inuu guurin karo haddii idin uu ka helo taas iyada laiskuma hayo weyaan waa sida xadiidka baan kusoo marnay baabu sadaaqi meherka ayuu baab yahay gabadha la siiyo xadiidka kun iyo sagaala sagaalaad can sahl bn sacdin sacdi radia allahu anhu arda ana imra'atan haweeney ayaa jaa-at u timid rasuul allah rasulka al sala allahu calayhi waali waslem ji'tu waan imid liahaba inaan kuu hadiyeeyo oon kuu hibeeyo laka adiga nafsii naftayda oo inaad guursata ayaan kuu hadiyeeyey ama kuu hibeeyey waa wax cajaaib badan wax aad u cajaaib badan weyaan laakiin waaan waxay aada muxuu ahaa qofka ay cajaaibta ugu yeeranaysaa ila yaabka qofka ay qoftan raadsanaysa arka waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka naftiisa qofka iyo maalkiisa iyo ehelkiisa iyo walaalkii iyo aabihii iyo cashiiradiisao dhan iyo khalqiga oo dhan hadii iyo nabi maxamed isku bedela qofka la yidhaahdo waa inuu nabi maxamed ku bedasho calai salatu slam mar gabadhaas meesha xitaa guurdoon iyo nin un raadsasha inay ka aheen la aado marka halkaa halala aado oo halala aado gabadhaan nabiga calayi slat jacaylka ay u qabta nabinimadiisa iyo rasuulnimadiisa inay aalibka noqotay oo sida caadigeed waxyaabihii xataa laga xashoon jiray oo gabarna ay tiraa halay guursada ayadoo weliba mad fadhida waa wax yar culus mogta marka dhankaa isaga loo eego weyaan dhankaas ayaa marka eh, takriijkaas in lala aadayo ila haboon ani koleyba naftayd inaan kuu hibeeyaan imid fa nadara ilaahi rasuula rasuulka alla ayaa eegay fa sacada markaasuu ku taagay ood kor ugu taagay ilayha iyada annadara fiirada ayuu ku taagay wa sawabahu wuuna soo ku soo raaraciyey oo waxaa weeyaan kor iyo hoos ayuu eegay kor iyo hoos ayuu nabigu u eegay calayhi salaat slaam qob gabadhi wayna taagneed wuxuu ugu eegayaana oo tasciidka iyo muxuu ahaa waa gabadhi taaganta len asaga nabigu u fadhiya uma intaa kadib aa wuxuu raariciyey rasahu nabiga madaxiis ayuu raariciyey nabigeenna calai slat slam waxaa aad u dhibi jiray masalada la la maya aad bay u dhibi jirtay inuu qof intuu yimaado yihahdo nabi alla wax kadibna uu yihahdo waxba kumaha iga ama la uu yidhaahda nabiga way ku adkeed nacam nabiga aad bay kugu adkeed calayhi salaatu salaam marka lidaalika waad garanaysaan saxaabada nin kasta u wuxuu dhihi jiray hadda waxba gacanta laguma haye eh, balna yara sug noo joog amaba noo markii baxrayn baan maal ka sugayna ama meel fulaan wax ka sugayna amaba sadaqadaa noo timaado ama saasoo nabigan dhihi jira alai sl slam weligiis nabiga waa dhibi jirtay calayhi sala slam khuluqiisa gabadha marka nabiga uma bogin wa calaa hada alasaas haddana inuu yihahdo maya ma raba ama diyaaru ma ahi tii way dhibtay markaasu madaxa raaricay nabigeena ala sl falamaa ra'at markii ay aragtay almaratu haweeneydii annahu nabiga lam yaqdi inuusan goaaminin go-aan qaadanin fiiha iyada arrinkeeda shayan waxna jalasat way iska fariisatay faqaama rajulu nin baa rag baa muxuu ahaa diyaarsan adii nabiga uusan baabkaa diyaaru ahayn rag baa diyaar ah saxaabadii ka mid ah weliba muxuu ahaa rag dhallinyaro ahoona dee dhaqaalaanaya meesha dhooban faqaala rajulin ba wuxuu yidhi waa qaniimo weyaan xareed maalba daadsana faqaama rajulin baa istaago min asaxaaba ka mid faqala ya rasuul allahi in lam yakun haddii aynan kuga sugneen laka adiga biha gabadhaas nafteeda kuu hibaysay xaajatun dan oodan dan ka lahayn ood guur ka rabin fazawijniiha aniga igu dar oo aniga ii guuri ninbaa is soo dhigay marka saxaabada ka mid radi allahu tacala arda fa qaala wuxuu yidhi nabigeenna hal cindaka min shay ma haysataa oo ma haysaa ama aad ku dhaqdo faqaala wuxuu laamaya wallahi baan ku dhartay ya rasul lah waxba gacan kuma hay qaala wuxuu yidhi idhab aad ilaa ahlika gurigaaga iyo reerkaaga aad fandur eeg hal tajidu shay inaad wax soo helayso waxun gacanta aad kusoo qabsatood meher ka dhigto inaad soo helayso bal soo eeg fadahaba ninka wuu tagay uma intaa kadib rajaca wuu soo laabtay faqaala wuxuu yidhi laa maya wallahi baan ku dhaartay ya rasuul lahi maa wajadtu shayan waxna sooma helin qaala wuxuu yidhi fandur qaala wuxuu yidhi undur warkax soo eeg oo soo barbaar oo soo farati oo min xadiidin muxuu ahaa xadiid iyo bir ka samaysan maarar ka samaysan xadiid caadi ah ka samaysan ha noqdee dahab iyo fidom aan ataa bal xataa khaatum gabadha un farta loo geliyo soo raadi fadahaba wuu tagay uma intaa kadib rajac wuu soo laabtay faqala wuxuu yihi laa maya wallahi baan ku nartay ya rasul lahi walaa khaatama min xadiidin khaatamna xataa ma haya oo bir ka samaysan ama maara ma haya ayib allahu akbar walakina walaakina warka lagu laabaya haada kanayto intuu hoosguntigiisa u taabtay izaari waa hoosguntigayga qaala sahlan wuxuu yidhi maa lahu ridaaun go xataa ma laha hoosgunti basa hoos ugu xiran inka qaybta hore waa u banaanta wax go aho u saaran lama arko waa nin faqriga u dishay waxba aan gacan ku hayn miskiin ah ayib ma wuxuu yidhi marka walaakin warka lagu laabaya haada kanayto izaari waa hoosguntigayga qaala sahlu sahl bin sacdi saacda wuxuu yidhi oo raawiga xadiidka ahaa lahu ridaaun ninkaa go ma haysto oo kor uu saarto shaar iyo khamiis iyo funaanad iska badaa falama falaha waxaa u sugnaaday iyada nisfuhu hoosguntigaa niskiisa qaadato oo mahra u noqdo faqaala rasul wuxuu yih sal slm maa tasnacu biizaarika gabadha maxay hoosguntigaada ku samaynaysaa in labistahu haddii adiga aad xirato lam yakun ma ahaada calayha dusheeda minhu goosgundigaas shay-un hadii haddii muxuu ahaa haddii gabadha haddii aad adiga xirato gabadha waxba kama soo gaaray goosgundiga wain labisathu haddii ayada xiratana lam yakun calayka shayun adiga waxba kama saarnaanayn oo adiga baqawnaani ama iyadana kuma intifaacayso fa jalasa rajul ninkuwaa iska fariis waa niyad jaba xataa aala majlisahu ilaa ahigi majlisuhu fadhigiis ilaa ka dheeraado uma qaama uu iska istaagay intuu quustay ayuu iska istaagay fara'aahu rasul lahi arkay muwaliyan isagoo dhabarka sii jeediyo sii socday ayuu nabiga arkay sal slm fa amara wuu faray bihi ay bidacwatihi in loo yeer ayuu nabiga faray fa duciya loo yeeray marka ninka waa la keenay waa soo celiyey falama jaa markuu yimid qaala wuxuu yidhi maadaa macaka adiga macaada maxaa ahaade oo maxaad taqaanaa min alqur'aani qur-aanka karim ka taqaanaa niyo saxaabigahu qaala wuxuu yidhi aniga waxaan xifdisanahay ama an hayaa oon aqaana suuratu kada wa suuratu kada wa suuratu kada suura heblaaya iyo suura heblaaya iyo suura heblaaya ayaan aqaanaa saasuu yidhi weyaan caddaha wuu tiriyey suuradihii qaala wuxuu yidhi ka akhrinaysaa can dahri qalbin kor miyaad ka akhrinaysaa qalbiga miyaad ka haysaa oo kor baad ka haysaa qeyb ahaan u taqaanaa qaala wuxuu yidhi nacam ha waan aqaanaa waan qeybsanay qaala faqad mallaktukahaa gabadha waan kugu mahriyey oon ku milkiyey bidciga budcigeeda iyo muxuu aha guurkeeda bimaa qur'aan oo macaka bimaa shay macaka macaadaada oo meel quraan qur-aanka ka a ah. inta qur oo taqaana inaad barta ood xifdi ayaan gabadha kugu mahriyay mahar kaga dhig dhaqaaqa lagu yihi marka ninka saxaabigaa haniimo iska qabooban oo cajaa-ib badan ayuu ilahay meesha ka siiy subxaana wa tacaala marka qur in marka meher laga dhigo oo gabadhi meher loo siiya ayaa xadiidka laga qaadanaa sidoo kale meher la-aan inay mxuu ahaa guur uusan jirinna baa laga qaadana weyaan marka su-aasha waxay tahay musxaf kitaabka qur-aanka in lagu mahariyo maray jiri jirta soo mahayn hadda ma dhamaatay soo jirtaa way dhammaatay ya waa laba boqoloo shil xeebaha dhankaas xeebta ahoo cost weli waxaan fila waxbaa ku dambe sida saxda ah kitaabka musxafka laba boqol shan nu in la yihah juzca ma xifdisi amaba qur-aanka dhan xifdisi adduunka gabadha ugu maharka culus iyo ninka culayska ugu daran la saaro waa ninka la gabadha aad guursanayso qur-aanka xifdisi maherkeeda waa taas welig wax uu ku bedeli karo labaan kala socda wax uu ku bedeli karo lacag kasta malaayiin hadduu bixiya haba sheegin haddii ay ku madax adkaato mid damiin ay ku noqoto lawla ka warraba <laughs> isagoo lagu leeyahay isagoo lagu leey unba maxuu ahaa ayuu qabriga geli shaki malahan maxaa tiri sheekh muslim ya ya guurki in la fuudeeya ay ka raacday laakiin hadii ay xaqiiqada ogaan lahaayeen ma ay dhaheen saas waxay dhihi laha musxafka o dhan ha xifdisiy saasaa u dhaantay marka way jirtaa shaki ma lahan oo musxafka laa shaka waxaa weeyaan meher wuu noqoni laakiin waxaa ka ka wanaagsan sida nabigeena uu sameeyey calayhi salatu slam oona ka nafci badan lan laba boqol ay gabadha kusoo iibsana musxafka halkan u yala laba boqol isagoo ah wax weyn maha sad kan ugu qaalisan saddex boqol weyaan aa lagu soo furanaya sidii ahaan jirtay eh, mantiqeena caadigaha ixtiraaman lilqur'an alkarim ilan qur-aanka lama gadan karo marka eh, laakiin gabadhii in la bara hal suurad oo la xifdisiiyo laa shaka taas ayaa ka qiimo badan oo ka cajaaib badan xadiidka kun iyo boqolaad kun iyo tobanaad can abi salamata waxaa lagu yidhi cbdiraxmaan annahu abu salama qaala wuxuu yidhi saaltu waxaan weydiiyey caaisha zawji nabi nabiga saaltu waxaan weydiiyey caaishata ayaan weydiiyey zawja nabiyi nabiga xaaskiisa sal l slem maxaan weydiiyey kam inteeba kaana u ahaaday sadaaqu rasul rasuulka alle meherka uu bixiyey haweenkiis uu siiyey muxuu ahaa qaalat waxay sadaquhu meherkuu nabiga bixin jiray liaswaajihi haweenkiisa intay cashrata uqiyatan toban iyo laba awqiya toban iyo laba uqiya uqiyada maxay tahay waa afartan dirham ama afartan shilin oo fida ah uqiya waa afartan shilin oo fida ama afartan dirham waxaa tidhahdaba marka laba lagu dhuftay afartan miiqa weyaan miiqa weyaan afar boqol iyo iyo way soo wadaa weliba iyo wa iyo nus uqiyada afartanka hadii marka nus laga jaro labaatanaa soo hartay waa han boqol markaa weyaan qaalat waxay tii atadri miyaad garanaysaa ma nashu nashku wuuu miyaad garanaysaa qaala wuxuu yidhi ninka la abi sl bin abdiraxman qultu waxaan la ma aqaano qaalat waxay tii nisfu uqiyatin uqiyad afartankaas niskiis weyaan waa labaatan fa ta ayada khamsa dirham waa shan boqol oo dirham dirhamka waa kan fidada ah weyaan fahaada kanayto sadaqo rasul rasuulka al mxuu ahaa meherka uu bixin jiray liaswaaji uu siin jiray ayuu kaas ahaaday weyaan waa shan boqol waa wax aad u yar aad yani wax aad u badan ma aha marka loo eego wixii mxuu aha wax hadda maanta la bixiyo kaba soo qaad fido maanta shan boqol oo dirham oo fido ah amaba garaamba dhahba shan boqol oo garaam oo fido ah maanta maxaa qiimaa joogtaa dahabkiia xataa shan boqol oo garaam oo dahaba muxuu joogaa maanta boqolkii gram waa miiqa lacag badan miya miiqa sheekh boqol gram marka waay wuxuu noqonayaa afar kun oo dollar ah, boqol gram ha ah, wax badan waa wax badan annaga waxaan u baahanna in aan la dhaafinin toban gram toban gram inaan la dhaafinin iyo meelaha agaarka ah xorta iyo wixii xertka agdhaw iyo meelahaas intaas inaan la dhaafina fiican soo ma ayb ya sheekh maba yeelayaan laakin waxa wey waa ogoldiid waa sheekh waa ogoldiid laakiin aad bay u rabaan taasaana wa soomaalida waxay dhahaan umasha wixii u roon wixii canug u roon umashan hore may ahaan jirtay guurkii in la taysiiriya raggana waa u roon tahay dumarkana waa u roon tahay face facebooka soomaalid arkin wiilal taaganoo ka daran ooba sawirka xataa soo dhigi heerkaas oo dhaba kali waad aragtaan dhalinyarada waa adugsantiin gabadhaas marka inaan waxba la siinin ama waxaa weeyaan toban kun oo shil meher looga dhigay maxaa udiidi maxaa udiidaysaa baabulwaliimati waliimada ayuu baabkan u baab yahay wa ijaabat dacwati yeeritaanka laisugu yeera ilayha waliimada laisugu yeera inay gabadha ajiibto ama inuu mxuu ahaa qofka ajiibo cafwan baabulwaliimati waliimada baabkeeda way baabkan iwa ijaabat dacwati yeeritaan laisugu yeera ilayha waliimada laisugu yeera in la ajiibo inay mashruuc tahay oo laiska rabo ayuu baabkan u yahay xadiidka kun iyo kow iyo tobanaad anas waxaa laga wariyey radia allahu tacala anhu arda khadima rasul lah sal slm ana nabiya nabigeena sala allahu alayh ali waslem ra-a wuxuu arkay calaa cabdiraxmaan ibni cawf cabdiraxman ibni ku arkay ahara sufratin catar oros catar aroos calaamadiis ayuu ku arkay sufrada catar loo isticmaali jiray oo dadka arooska ay adeegsan jireen oo yar midbala huruud baa ku yari jiray ragga iyo dumarka waa adeegsan jireen catarkaas ayuu ku arkay nabigeena sala allahu aleyh waslm arooskaas ayuu ku arkay qaala wuxuu yidhi maa hada waxaan muxuu yahay cabdiraxmaan qaala wuxuu yidhi ina aniga tasawajtu waxaan guursaday imra'atan haweeney ayaan guursaday calaa wasni nawaatin laftimireed miisaankiis oo min dahabin dahab ayaan ku guursaday laftimireed inta la miisaama dahab laftimireed miisaankeeda la eg ayaan uga dhigay meher weeyaan waa shan dirham ay leeyihiin huraxda waxay leeyihin shan dirham oo fidlo ah weyaan wax aad u yar wa qaala wuxuu yidhi baaraka allahu laka allah kuu barakeeya awlim welima samay walow bishaatin neef ariba ad gowracdeeda welima la-aan ha dhigan weyaan oo sab iyo waxyaabaha samay xadiid kun iyo laba iyo tobanaad can abi hurayrata waxaa lagu radiya allahu tacala arda anahu abu hurayra kaana waxaa yaquulu mid yihahda sharu acaami cunno waxaa ugu xumaan badan oo ugu shar badan acaamu lweliimati weliimada iyo zabta ama sabta waxaa tidhahdaba Eh, iyo ama muraadka waxaa tidhahdaba cunno muraad loo sameeyey amaba sab loo sameeyey cunadaas ayaa ugu shar badan ta iyada sifadeeda maay maxay tahay yudcaa laha waxaa looga yeeraa alaqniyaau dadka tujaarta ah. oo ka maarma cunada ayada ayaa looga yeeraa wa yutraku waxaa laga taga alfuqaraau dadka masaakiinta u baahana waa laga celiya loogumana yeero dadka aan u waa looga yeera taas ayaa ugu shar badan ayuu nabig yihi sal allahu aleh ali abu horeer uu yihi radia allahu abi hurayre ayaa hadalkaa yidhi laakiin xukmu rafci ayuu leeyahay waman taraka dacwata yeeritaanka qofki isaga taga oo markii loo yeera kadibna aanan yeelin ayadoo weliimo looga yeeray cursi ah faqad casaa wuxuu caasiyey allah alla weyne tacaala koray wa rasul rasuulkiisna wuu caasiyey idaa dacaaka faajibhu waa amarkii laisfaray amarkaas ayuu qofkaas ku tuntay marka waa caasi ayuu leeyahay ninka la yidhi abu hurayra radi allahu taala anu arda waxaa rasuulkiisa uu ku casiyey saxaabiga hadduu yihahda rayigiis kama dhihi karo rayigiis kama dhihi karo wa calaa hada asaas xukmu rafci ayuu leeyahay sidoo kale inuu yidhaahdo sharu acaami acaam waliima waxaa weyaan ayadna rayigiis kama dhihi kara marka culimada waxay leeyihiin xadiidkan lahu xukmu rafc xadii oo macaanidiisa macaanadiisa oo kala xambaarsanna aad bay u badan yihiin weyaan aad bay u badan yihiin baabu lahwi ciyaarta la ciyaaro iyo wa darbi dufi addufi difka ama durbaanta yar in la garaaco fi nikaaxi markii arooska iyo nikaaxa u dhaca inay mashruuc tahay oo loo baahan yaho dhibaato lahayn ayuu baabkan u baabaya in la yara boodboodo oo gabdhaha ay brambur iyo qac ka siiyaan raggana ay muxuu ahaa seefe iyo waxay qaataan iyo warme iyo waxay qaataan ay yara boodboodaan hadii muusig iyo baabkaas uusan meesha oolin ama gaba yar qac ay ka siiyaan dhib weyn inuusan lahayn ayuu baabkan u baabya weyaan xadiidka kun iyo toban iyo saddexaad wacan rubayic binti radia allahu tacala an ardaha qaalat waxay tihi dakhala waxaa ii soo galay calaya aniga waxaa ii galay gurigayga annabiyu nabigaana iisoo galay sal l slam hadaata bunaya bunay e, buniya calaya aroortii li dhisay oo muxuu ahaa inta li mahriyey kadibna aroos lii sameeyey aroortii ayuu nabiga iisoo galay sal l slam fa jalasa wuu fadhiistay calaa firaashi firaashkayga ayuu ku fadhiistay ka majlisika makaano fadhigaada oo kale mini adiga fadhida firaashkii gabadha xaggae fadhiday ninkaas ay la hadlayso waxaa la yidhahdaa waa rawaagii ka wariyey mxuu ahaa xadiidka ka wariyey khaalid ibnu dakwaan ayaa la yidhahdaa khaalid ibnu dakwaan oo raawiga xadiidka meesha kuma sheegno laakiin silsiladii wuxuu ku jiraa sanadka ayaa waa waxay leedahay meesha aad adiga iga fadhida meel lamid ah ayuu nabiga soo fariistay waa meel ka fog abcan ajnabi uu ka yahay ninkaas meel xagga ah ayuu nabiga soo fariistay wa juwariyaatun yaryar yadribna ay garaacayaan bidifi aw bidafi ay garaacayaan durbaantan yar aaliban dufka ama dafka waxaa weeyaan durbaantan weyn oo dhan walba ka xiro abliga ma aha waa mid yaroo dhanna ka daboolan dhanna ka banaan oo garaaceeda aad u xooganeen waa mid yaroo gacanta lagu qaato ay gabdhahasaa u gargaraacdaan caagada iyo bira iyo biryaha de baabkaas garacda waad aragteen tuulooyinka iyo marka taasay garaacanayeen gabdhihii kow maxay samaynayaan marka yandubna waxay ammaanayaan man qutila dadka la laayey oo min aabaaihim aabbayaalkood yowma badrin maalinta bader dadkii laga laayay oo saxaabada ahaa aabbayaalkood marka ay ammaanayaan oy wanaagoodii iyo maxaasintooda sheegayaan ay ku gabyayaan weyaan ama ku geerarayaan waxaad tirahdaa xataa qaalat ilaa ka gabar oo gabdhihii ka mid ah wa fiinaa dhexdanaga waxaa nabiyun wa fiinaa nabiyun yaclamu maa fii hadin wa fiinaa dhexdanaga waxaa ahaaday nabiyun nabi ayaa ahaaday yaclamu ogsoon maa fii hadin biri wixii dhici doona nabi ogsoon ayaa dhexdanaga ahaaday ilaa gabar ay ka tiraah weyaan faqaala nabi nabig wuxu yih sal slam laa taquulii hadhihin haakadaa sidaa hadhihin wa quulii waxaad tirahdaa maa kunti taquuliin warkii aad sheegaysa hore ood abayaalkaad ammaanaysa ammaanta iskaga soco laakiin midaan aad leedahay muxuu ah nabi wixii berri dhaca ogsoon ayaana la jooga ka joog xadiidka waxaa laga qaadana marka nabi gabdhahaas gabyay iyo gabdhaha buraanburka yar tuurana iyo gabadha gabdhahaas wax garaaca iyo inuu nabiga cala sla slam waxba u arkin oo shay caadi ay ahayd weliba wuxuu ka nahiyey nabiga wixii khalad ay galayeen oo qowlkooda ku jira ayuu ka nahiyey laakiin wixii aanan khalad ahayn nabigeena wuu udayay sala allahu calayhi waali wasalam marka arrinta waxaa laga qaadanaya arooska in la yaro farxa oo la yaro ciyaaro dhibaato aanay ku sugneen haye xadiidka kun iyo tobani afraad can caaishata waxaa lagu radia allahu tacala an ardaha anaha caaisha zafat waxay aqalgeysay imra'atan haweeney ilaa rajulin bay u aqalgeysay oo min alansaari ree ansaarad ka mid a gabar ay mas-uulka ahayd ama qaraabadeeda ahayd ay aroos ahaan inta waay u aqalgeysay nin ree ansaarida ayadana muhaajiriyad waa taqaana waa qurayshiya fa qaala nabiy isku dhaqan dadka mararka qaar lama aha waa kala dhaqan duwanan karaa qaala fa qaala nabi nabig wuxu yhi sal slm yaa caaishatu caaishoy maa kaana miyuusan ahayn macakum adinka maciina iyo markaad gabadha geynayseen lahwan wax yar leel ciyaar ciyaar iyo ciyaar sooma ay jirin wax yaroo muxuu ahaa hadda gabdhaha waad aragta marka la galbiya waxaa weeyaan gabdhaha wada waxbay yara qaadaan ya waxbay raaciyaan oo markii la aqalgeyna iyo waa iska taqaanaan ragga intooda badan way soo mareen qaarna way suganayaan oo way shansanayaan waa idin soo socdaa insha allahu tacala kuwa khayr qaba allah inkaga dhigo marka wax ciyaar ahoo gabadha lala aqalgey soo mu soo muusan jirin ayuu nabigeen ala sl slam maxaa yeelay fa ina alansaar niminkan reer ansaareed yucjibu maxaa aada u cajabgeliyey oy aada u jecel allahu ciyaartaas iyo markii arooska u jira baabkaas waa baabkooda aad bay u jecel marka wax yarood raacisaan gabadha ood kusii qurxisaan sooma jirin ayuu nabigu ku yidhi sala allahu aleyh ali wasalam marka adiladaas eh, aan soo marnay iyo adilo aad u badan oo kale waxay caddaynaysaa arooska in la farxa in la buraanbura gabdhaha ay muxuu ahaay buraanburaan in eh, gabay iyo farxad iyo qosol iyo nukat iyo oonan wax xun u dhacaynin in lala imaado inay mashruuc tahay oy fiican tahay oy qurux badan tahay oo wax dhibaato oo ah ku sugana inay jirin arrinta ayada marka laba dhanba inaan ka eegno muhiim tan koobaad aroosyadeena dhaca farxad badan baa ka dhacda sida dhabta ah laakiin farxadda way dhaafaysaa muusig ayaa la keeni waxaa la soo karaynayaa hoballa ayaa la soo karaynayaa hoballadii hore waa beri iyo kuwa alle waxbaa lagu sheegi jiray agga kuwii hadda waxamayna way qarna zuuleen kuwa dambe oo sliwood iyo eh, wax qoobka ciyaar iyo baab kalaa soo baxay kuwa raab ku ciyaara ayaa soo baxay baab baabkii la yaqaan aanan ahayn ayaa soo baxay kuwii ayaa lasoo kiraynayaa kadibna wax badan munkaraad baa dhici mararka qaar waxaa dhici iyagoo qaawan la sawira rag iyo dumarka ay isdhexgalaan xumaan aad u badan ay ka dhacdo yacni wax aanan ficnayn taas ayada ma ficna mana wanaagsano waxayna noqonaysaa munkar waa nicmo ilahay farxad waa farxaddii marka in loo rogo munkar kadibna aqalkii macsiyo ilahay lagu bilaabo subxana wa tacaala ma ficno arrinta iyadana waxaa laga yaabaa inay keento in reerka u burbura barakada laga qaada khilaaf taagan u noqdo awlaad fiican aanan la helin dhibaato badan ay ka timaado marka in la farxa laakiin xuduudda sharciga aan la gudbin gabadhaa fiir kelimada yar oo kasoo booday nabiga markiiba wuxuu yidhi maya tan ka joogsa ee warka hore wanaagsanaad waa dib ku soco saasuu nabigeena ku yidhi sala allahu aleh ali wasalam marka jaanibkaas munkaraadka in la ilaaliyo waa jaanib loo baahanya jaanibka kale iyo dhinaca kale ayadna infiqi la yeesho oo wadaad intii meel la yihah war sheekh bal meeshaan ka wacdi kadibna wajaaءat sakrat اlmowt bilxaq oo ka bilaab wacdigii <laughs> makaanu farxwa likuli maqaamin maqaal boos kasta wuxuu leeyahay maqaal arrinta ayada kolleyba ragga qaar oo akhyaarta inay qabsatay waa laga yaabaa ragga qaar weliba ragga hore inay qabsato waa laga yaaba oo sheekh la yidhi sheekh aroosaa jira bal waxaad yeeli bal faatixadana noo akriya ile faatixada la akrin jira moogta kadibna kelimo yarna joodi kadibna uu aayaad sakaraatulmowtki iyo barzakhi iyo cadaab alqabri iyo muxuu cadaab annaar iyo howlka qiyaamada iyo baabkaas wadaadki ka sii dayay taana maxalkeeda ma nacam waa xaq waana loo baahan yahi laakiin booskeedi kan ma ahan booskan marka ya macshar shabaab man istacda minkum man istacda minkum albaa falazawaj fa inahu aqadu lbasar iyo muxuuha dhankaas wixii la tacaluqa guurkaas iyo isku boorinta iyo wanaagga guurka iyo farxadgelinta iyo gabay yaroo la tuuro iyo wahaakada dhankaas inay noqoto labadaas arimoodba waxaa wey in la baraarujiye muhiim baan arkay ayib baabu shuruui shardiga la xirta ayuu baabkan u baabiyay fi nikaaxi nikaaxa shardi la xirta ayuu baabkan u baabiyahay qofka haweenayda shardiga ay xirata marka la guursana oy gasho in loo oofiya inay xaq tahay ayuu baabkan u baabyahay iyo mxuaha iyo wii la xiriiraba xadiidka kun iyo toban iyo shanaad can cuqbata bni caamir waxaa laga wariyey radia allahu tacala an arda qala wuxu yihi cuqba qaala rasul rasulka wuxu yihi sal l slm badan an tuufuu inaad oofisaan weyaan bihi an tuufuu inaad oofisaan bihi isaga maa shardi weyaan istaxlaltum aad ku bihi isaga alfuruuj furuuja farjaalka aad ku banaystaan shardiga gabadhaan aad ka qaaday ood kula ballantay ood farjigeeda ku xalaalaysatay inaad ofiso shardiga shardiyada ugu muxuu aha in la ofiyo ugu xaqnimada badan ayuu ka yahay uu nabigeena cadayna sala allahu caleyh ali wasalam waa iska caadi guri igad waaye waa inaad ofis waa di guursan lakin shardi waa inaad guri igado waay waa inaad ofis haye waa inaad xaramka igeyso xaji cumre igeyso waa di guursani waaye soo ma garan yacni badan baa xirtay gabadhii haddii marba aad waaye tidhaahdo waa inaynaga noqonin runbaa run baa lagu dhaqaa oo marka hore lakin waaa lagu soo xarigeliyaa been ha inay naga noqonin oo gabadha aad tirahdo xaj aan ku beyna lama arko walaa guri aan ku dhisaan lama arko meherka adan waxaan ku siinaya kunkaada dolar ama shantaada boqoloo dolar aan kusiinaya intaasa iga tabar haddii ilaahay uu dee taysiir iyo baabkeena markaas likulli xaadiatin xadiid aad tirahdo od runta iska sheegto oo runna aad kusoo xargelisa marki markuu ilaahay uu sci ku siiyo ood ilaahay kuu taysiiriyey ood baabkaada furmana adigana wa axsin kama axsan allahu ilayka ilaahay maadaama ixsaan iyo khayr uu kuu furay adna khayrki u fur ehelkaaga iyaga ugu haboon uguna wanaag badan khayrukum khayrukum liahli waana khayrukum liahli dadka ninka ugu qiimaha badan ugu wanaag badan ragga mataqaanaa oo ugu gabsan waa ninka reerkiisa ugu gobsan oo reerka mxua dhaqaaleeya oo u gacan furan oo qalbi furan oo hadal furan oo naxariis badan oo wax badan oo dhagaxtuurahoo ku dhaca aanan ka soo qaadin cana kugu daateen ka soo qaada ninkaasa ugu qiimo badan u fiirsada nabigeena sal alla ly slam siduu ahaan jiray waanwaana soo mari doona in nabigeena sala allahu aleyh waali wasalam cunno la soo dhiibay laba riwaayadood mid dumarkiisi basay ahayn midna waxaa weyaan rag baaba joogay marti ah cunto la soo dhiibay in la qabtay oo looto lagu dhuf oo la kala tuuray markaasuu nabigu wuxuu dhahaa haarat ummukum haarat ummukum haarat ummukum hooyadiin ayaa muxuu ahaa masayrtay intaasuu ku gaabsanaya karaamadeediiu ilaalinaya kahor arka marka baabkaas marka waa saas oo qofka inuusan sharti hore gelin laakiin gadaalda markuu ilaahay u furo subxaana watacaala uu wixii si fiican laakiin marba haddii uu kaa dhaca indhadarac kugu dhacaya iyo uun soo xargeli kaa ahayda haddii shardigaas marba uu kaa dhaca intuu kaa saaranya meel uu kaaga dega adduun iyo aakhar lama arka inay ku cafis inaad ofiis labaasunbaa ku taagan marka ha layska ilaaliyo in shardi adagoo la qaadi karin dhabarka la saarto gabadhi waxay tiri sheekhow ma guur ma rabta ha aniga cid aad ila guursanayso lama arko haddii aad shardigaa gelayso ood arrintaa ballantaa qaadayso ahlan wasahlan haddii kala duurkaan kala joogna jawaabta adinkaa laginka rabaa mal jawaab ya sheekh hadalkaada qur-aankaa ka horey hadalkaaga maasha allah fadal aye akhyaaray xaggee lala aadi sheekh muuse hmm. been la sheega fiican meesha hoos <laughs> haye hore wad hore wad haye masaladaas waa masale khilaafi abcan xanaabilada in ahayn aan filayaa waxay qabaan in shardigaas in loo oofiyo aan laga maarmayn marka qolyo kale waxay qabaan in ay waxay daliishanayaan kullu shardin sida walaalkan sheegay aayad qur-aan ka horreysay halkaasay la istaagayaan marka ama adig badda haba isgelinba gabadha hadday ku tirahda ha ila guursanin walaalay dhib malaha waxaad yeeli waxaan ka tashan doonaa markii la gaaro waqtigaase hadda baabkaas maba yeelle waxaad yeelaysaa bal baabka haradaan ku jirna aan galno quud aan jirin looma qoryo kut halkaas la aad gabadhii aad rabto jecleed ka tegin baab aadan xambaarika dushaa saaran maxaa yani xeelada waa fara badanta ragga ilahay wuxuu u yasiray abwaab badan oy wax muxuu ahaa badan ilaahay dumarkana waa saas waa naga sii daran yihin marka waxaa dushaas ka saaran a ma dhihi jir saas lama dhihi jir laakiin nabiga wuxuu samayn jiray masalada masalada oo masalada aan hadda kahor kasoo hadalnay waa tilmaamtaan filaya nabigeena weligiis been ma sheegay alai isagoo u socda makana madiina u socnaa weligiis muusan dhihin laakiin wuxuu samayn jiray tawriye maka u socdaa sooma meelaha la fadhiyo majmaca wuxuu leeyahay war niman yahow mandheerayaa ka warrama beryahan jidkeeda makan u socdaa jidkeeda biyaha xaggey biyo ku jiraan intee lasii harsan karaa intee la mari karaa qolyihii marka jawaasiista ahaa oo cadowga indhaha u ahay meesh fadhiyey markuu nabiga warkaa sheega waxay isleeyihin war meel kale uma socda nabiga ma dheer u socda nabigana wuxuu leeya jidkaas see loo mari karaa jidkee ugu haboon xaggeetoodiiba xaggee laalaab saasuu dhihi jiri laakiin lagama hayo nabigeena sal sl inu isagoo u maka inuu yidhi ma dheera u socda marka tawriyada waa sheekha tawri alarbu ud ah. de manaagta marka majihaada kula jirtaa rag iyo dumar isku keedan yihiin mana kala maarmaayaan laakin wa isku dhibaysan yihin ilahi waxaan ka baryana subxana wa tacala inuu qalbigooda burcad iisoo mariyo guurkan ilahi subxana wa tacala uu albaabkiisa furo furiinkan ilahi uu naga joojiy subxana wa tacaala shuruurtan taagan maanta iyo dhibaatada iyo imtixaanka taagan halka dawo uu leeyahay waa guurkaas inaad ilahay noo furo subana wataala aqiiqata oo ragga ay aar afar guursadaan haba xanaaqeen gabdhada ay rabaan oo laba laba iyo saddex saddex ay guursadaan oo kuwa nacaska ay guursadaan mid mid ay guursadaan nacas waxaan kala jeeda yani qofka aan tabar badan lahayn fain lam tacdilu fa waaxida qofka cadaalad aan samayn karin uu intaa waxaa loo yeelayaa yani fasaadka taagan waad aragteen maanta xaqiiqatan arrin culus ayaa taagan ood la yaabaysaan ood ogsoontiin dhammaantiin oo nin walba maanta waxaa dadka qaar waxay marayaan niminka reer quraysheed gabdhaha inay dugi jireen khashyat alcaar waxay u dugi jireen gabadhii inay un fasaad ku dhacdo ama hamalawdo amaba magaxumo usoo jiida heerkii wax ku dhowlamanaya ninka maanta gabardha le u yihahda warniyo saad yeelani iskuulkii suuqii waxaas looma baahna telefoonka iyo jeebka ay ku wadatay jinni iyo jaan ay muxuu ah wada xiriiraan adna warkama haysta qolkii ayna kula jiiftaa qolkii kugu dhagmaa gabadhaadi marka dhibkaas marka wiilashii waa lamid waa ka daran yihiin gabdhihii kaligood waxba yaan dusha laga saar wiilashii ka daran marka halka shay ugu fiican inuu guurkaas la furo ood ilaahay subxana watacaala abwaabta guurka noo furo oo rag iyo dumar laisu raadiyo ayaa runtii alka u noqonaya halka ayuu noqonaya waana soo marnay macshar shabaab man istaaca minkum alba falytزawaj fainahu aqadu lilbasr waaxsanu lilfarj farjigana kaas ayaa u dhowritaan badan indhahan u laabitaan badan wax la yaabla noo imaan doona insha allahu tacala haddii aan gaarna oo waxaa weyaan guurka wanaagga uu leeyahay xumaan dad xataa akhyaar ah ayaa la farayaa inay sameeyaan oo nabigeena jidayna ala sl isaga hadda uu horkaci ummadii in eh, yani haddii qofka uu fitna asbaabteeda uu indhaha ku dhufto inuu mxuu aha fitnadaas sharitaankeed uya xaaskiisa inuu aado waa noo imaan doonta insha allahu tacala nabigeena inuu ficil ahaan u sameeyey isagoo u tashriicina oo bara ummadda nebi moxamed sala allahu alay slam ayib caawa iyo waxay u badatay bahasha mxuu ahay sheekay u badatay naam alfasl الثaanي faslka labaad alcishratu bayna الزawjayn labada isqabto dhaqan wanaagga iyo dhaqanka ka dhexeeya ayuu baabkan uba alcishratu dhaqanka bayna الزawjayn labada isqabto udhexeeya habku uu noqona iyo siduu yahay iyo sida lagaga baahan yahay inuu noqdo ayuu baabka ayuu faslkan u faslaya weyaan baab اlcadli bayna الزawjaat haweenka la qaba in cadaalad loo sameeyo ayuu baabkan u baab yahay xadiidka kun iyo toban iyo lixaad an anas waxaa laga wariy malikin khadima rasul lah sl sl qa wuxu yhi anas kaana waxaa u sugnaaday linabiyi nabigeena sal tis niswatin sagaal haween ayuu nabigeena lahy sal slm waa intuu ka waxaan u baahan caaw marka nabigeena sal allahu alayh ali waslm uu ka hal nin aho mxu hal mar dabada ka gala heblaay heblaay heblaay heblaay heblaay ayaan u baahana haddii aan la sheegina darsi socona caaw ma jiro fadal caaisha umu salma aha safiya haye xag ii dhig taas haye xag ii dhig haye wad hore wad waa afar fiican waxaan u baahna qof dabad dhammaan hal mar sagaalkuu nabiga ka dhintay ala sl slam ii sheegay marya dabcan waxay jaariyad ayay ahayd haye jamiil xataa aabba looma bahna magac besaan u baahna shan baad sheegay ninkan waxaan u fadl caaisha xafsa zaynab juwayriya maymuna safiya lix mara waxaa harsan saddex basaa ku harsan hal haddii aad ku darta labada kale qolyahan kale loo qaybina ya waad sheegtay umu salama axsanta umu xabiiba hal baa ku harsan ka anaa kugu dari sawda bin zamca aطwal الnisa a khadiija way nabiga way ka horeysay radia allahu tacala an ardaaha maariya alqibdiyana jaariyaday ahayd gabdha waxaa jira marka nabigu eh, naftooda usoo hibeeyey sala allahu alay ali wasalam oo hadda aan soo mid ka mid aan soo maraynay iyo qaar xataa nabiga intuu muxuu ahay mehersaday markuu u galay acuudu billahi minka ilahay baan kaa mangala tacawadti bicadiim uu nabig yiri uu iskaga tagay ayaa jiray kuwaas laguma tiriy marka sagaalka uu nabiga ka dhintay alai slat slaam waa caaisha waxaa weeyaan xafsa waa sawda waa zaynab umu xabiiba umu salama maymuuna juwayriya iyo safiya bintu xuyey ibnu akhtab yahuudiyada ahayd aabbaheed wuxuu ahaa xuyey akhtab ayuu ahaa yahuudi niminka ugu cadaawada badnaa markii ay agoontowday oo xaaladda ay dhacday nabiga in badan oo ka ah dumarkaas masaakiinta ah, ayuu saas u wada guursan jiray nabigeena cala sala slam umu salama arka inta ilma oy haysay oo nabiga ala sl slam dhabarka saartay waad garanaysaan marka saasuu nabigeen ahay sal allahu aleyh waali dhaqankiisa anas waaa la wari qal wuxu yidhi anas kaana waxaa u sugnaa linabiy nabigeena sal slam tiscu niswatin sagaal haween buu nabiga lahaa fa kaana wuxuu ahaa nabigeena idaa qasama hadduu qaybi baynahunna dhexdooda oo habeenka habeenka oo habeenada uu qaybiyo laa yantahi sooma gaari jirin ila almar'ati lulaa hore uu ka bilowday ilaa fi tiscin sagaal habeen buu nabiga kusoo gaari jira alai sl slam tanuu ka bilaabay kow laba saddex afar shan markuu sabti bilaabo sabtiga sabtigiisii kale axaddi ayaa marka tii kale ay soo uu soo soo gaaraya ama isniintuu soo gaaraya isniintuu soo gaaraya saasuu nabigeen ahaan jira sal slam arrintaas marka nabiga yoo jooga alai sl sagaal habeen inay is-arkin xaasaskiisii waa arrin khatar moogta iyaga marka waxay samaysteen balaan iyo khuay samaysteen iyo qorsho ay nabigeenna ay habeen kasta ku arkaan aaaabyadsamaysteen nabigana abcan wuu la ogaa wuula la sameeyey ala slat fa kaana wuxuu aha nabigan qasama baynahun markuu u qaybiyo laa yantahi midaan aanan gaarin ila almar'ati lula gabadhii hore iyo xaaskii hore uu kasoo bilowday ilaa fii tiscin sagaal habeen gudahood mooyane ama sagaal habeen kadib mooyane fa kunna waxay ahayn marka qorshe ay samaysteen yajtamicna kuwa kulma kulla leylatin habeen la arkaba fi beyti latii tii gurigeeda yatiiha nabigu u imaana ala slat hadii habeenkeeda ay tahay gurigeeda lasugu imaan jiray hadii lasu yimaad waa la cashayne waa shaahi waa la qaxweyne qaxweyshah ma jira hortataas alcumuum marka gurigaasa lasugu imaado lagu cashayne oo lagu sheekaysani oo lagu hasaawi halkaasaa la joogi jiray markii jiif la gaaro baa kala tegi jiray fa kaana wuxuu ahaaday marka nabigeena fii beyti caaishata caaisha gurigeeda ayuu nabigeena jooga alai sl slam fa jaat waxaa timid zaynabu radia allahu tacala anhu ardaho nabiga xaaskiis ka mid ah famadda wuu taagay nabiga yadahu gacantiisa ilayhi ayaduu nabiga u taagay sala allahu alay slam kow fa qaalat waxay tihi haadihi zaynab caaisha dhawaaqda waxay tihi tan aad nabiga oo gacanta u taagayso waa zaynab ama gabarh kalea tihi mugdi waa guryihii waad garanaysaan dadkin way isu wada muxuu ahaa mugdia lagu jira nala lama lahayn guryaha masaabiix ma ay jirin sida riwaayaadka sida ay shuraxda sheegayaan habeen gabadha kale ay leedahay aad mxuu ahay istimtaaci wa baabkaas ayaa marka aad nabigeena ka iska ilaalinay tii way baraarujinaysi ama masayrihar ku jira amaba waxa weeyaan eh, nabiga cadliga hala raadise ayadna ku baraarujisay nabig gacanta ayuu ka reebtay ala slat slaam isku war celiyeen gabadhi zaynab ahayd iyo gabadhi gurigeeda la joogay amaba caaishadii mxuu ahay tiri hawarkaas ayaa isku hadal celiyey way isku hadal celiyeen caaisha iyo zaynaba isku hadalceliyeen fataqawalat waa isku hadalceliyeen xata stakbata ilaa ay isla buuqaan oo de laba qofoo moogta yara murmaysa waad arkaysaa hadal korbu towtow buu ka noqonaya waa ka tataagmay wa uqiimat isalaad salaada ayaa la aqimay fa mara abuu bakrin abuu bakr ayaa soo mari calaa dalika murankaas iyo buuqaas ayuu soo agmaray fa samica faqaala wuxuu yidhi ukhruj soo bax yaa rasuul allahi ila salaad salaad soo bax waxta waxaad ku shubtaa fii afwaahina afka waxaad kaga shubtaa dumarkan qaylinan aturaaba cara kaga shub ciid kaga shub afka murankaad ha dhammaaday afka ciid kaga shubay salaadda u soo baxay uu nabiga yidhi alayh sl slam saasuu ku yidhi abu bakar waa soddonkiis gabadhana waa gabadhiisii caaisha radi allahu tacala ardaha iyo zaynab fakharaja nabiy nabiga u soo baxay sal slam faqaalat caaishatu waxay tihi nafa qabatay marka caaisha way garanaysa abubakar meeshuu qaalat waay tii caisho fa qaalat waxay tii caisho alana hadda ayuu yaqdi nabiyu nabiga dhammayna salaatahu salaadiisa fayajiu waxaa imaanay kadibna abu bakrin baa imaani fayafcalu wuu igu samaynaa bi aniga wayafcalu maanta wuxuu igu dhigi doona ilahay iyo aniguba ogsoon subxana wa tacala wax adag baa dhici doona falamaa qada nabiy nabi markuu dhameeyey salaatahu salaadiisa ataha abu bakrin baa u yimid caaisho waxay ka baqays weyaan faqala wuxuu yidhi qowlan shadiidan hadal aad u daran ayuu marka la dhacay gabadhiisi caaisha radi allahu taala ardaha wa qala wuxuu yidhi atasnaciina hada ma waxaan aan ujeedo un maqlayaad samaynaysaa ood nabiga kula dhaqantaa oo dhaqankaanaad leedahay adig aad bu canaantay radia allahu taala canhuma marka maxalushaahidka marka muxuu yahay cishro wanaagga nabigana sal si u laqmi jir dumarkiisa bal arka isagoo tan habeenkeeda ay tahay u wada imaanayaan ood u sheekaynayaan ay wada qoslayaan oo tii xanuunsan laga warqabaya oo tii dhibaysan dhibkeeda la ogaanaya oo tii baahan ay halka ka cuntaynaysaa wahaakada dhibna ma jirin tan kale waxaa weeyaan markii la baraaruji gabadhaanay mu habeenkeed ahayn masiu nabiga gacanta ula laabta arka cadligii lidaalika habeenka qofka dee laba xaaslah oo ama saddexlah amaba ku imtixaamaan afar inuu muxuu lahay qoorta u suray baab sahlmaa la socda afar qofkii haayo waa nin dalka adduunkan uu xukumi karaa afar haweeno qofkii qabo ani waxaan isleey waa qiyaastayda adduunkan dhan madaxweyne u noqon karaa oona dhib iyo buuq aan jirin oo kulli ay mxuu ahay wada kala degan yihiin oo mid walba xaqeeda siiya oo mid walba ay qanacsan tahay ninkii maamula afar haweena adduunkaanoo dhan waxaan filaya inuu wada maamuli karo baab sahlan maaha marka waxaa weya marka nabigana sal slm saasuu u maamuli jiray iyagoo sagaal ayuu saas u dhaqaaleyn jiray wadi jiray wahaakada marka cishir wanaagaas wacaashiru bilmacruuf iyo cadliga laga qaadana xadiidka weyaan baabun tasuumu lmar'atu haweenayd waxay ku soomaysaa biidni zawjiha ninkeeda idinkiisa ku soomaysaa haweeneyda inay soonta soonka laga hadla muxuu yahay waa sawmu naafila soonka sunada ah waa qado xataa kuma jiro waa sawmu naafila soonka sunada ah oo isniinta iyo khamiista iyo ayaamalbiidka iyo sum yowma aftir yowman iyo ninkeeda oo magaalada jooga isagoon u idmin ay soonto maaha maxaa yeelay ninkii haweeneydiisu u baahnaya ayna way sooman inuu soon ka noqonaysa wax ka halaamaan sida awgeed haddii marba ay ogaato inay ay rabto soonto waa inay tira waan soomi waxaad yeelaysaa iska adkayso inay tirahda ayaa loo baahan weyaan oo ad fasaxay ka qaadato xadiidka kun iyo toban iyo toddobaad can abi hurayrata taala anhu arda cbdirxaman sahri dawsi rawiyat ilislam ana rasula rasulka al sal l slam qaala wuxuu yidhi laa yaxilu ma banaana lilmar'ati an tasuuma inay soonta wa zawjuha ninkeedana shaahidun uu magaalada jooga ilaa biidni idinkiisa mooyaan hadduu safar ku maqan yahi dhib ma laha markaa walaa ta'dana inay u idintana muxuu ahaa uma gurigiisa ilaa biidni idinkiisa mooyaan gurigeeda gurigiisa inay nin amaba mxu ajaanib iyo wax lamid amaba xataa dumar isaga uusan raalli ka ahayn inuu idinta nabiga ugu diiday alayh sla mana banaan u yidhi anfaqat wixi ay min nafaqatin nafaqa iyo mxuu ahaa sahay ama xoolo ay bixiso min hayri amrihi isaga o dhan farin ama aan idmin fainahu isaga yuaddaa waaa loo fainahu shaniga yu-addaa waxaa loo godaa ilayhi isaga sharuhu nuskiisa ayaa la siiya yuaddaa sharuhu inta badan shuraxda waxay caddaynayaan in ajarkiisii uu nus la siinaya nusna ayadaa la siinaya waxaa weeya nusna isaga ayaa la siinaya saas ayada qaarna waxay leeyihiin maya waana mxuu ahaa qaar shuraaxda ka mid a ah. waxaa weeyaan nus xoolaha iyaga nuskeed ayaa naagta inay hariimta eh, oy bixisaa laga rabaa laakiin arrinta ayada waxaan isleeyahay tii hore ayaa mxuu ahay ka awdaxsan oo ka cad oo cafiga allah subxana wa tacaala u dhow sidoo kalena waxaa weeyaan ahaadiis kale oo khaadimka iyo Eh, waxaa weyaan haweeneyda iyadoo onan israaf samaynayn waxay bixisa in ajarka ninka helaya xadiid kaloo caddaynaysan way jirtaa weyaan ayb baabu tasmiyati qofka inuu bismi illaahi yidhaahdo cinda alwiqaaci xilliga galmada ay dhacayso oy ninkii naagta isu tagayaan in qofka uu bismi illaahi yidhaahdo amaba in bismi illaahi la yidhaahdo inay mashruuc taho aad ay u wanaag badan tahay oona laga maarmayn ayuu baabkan u baabiyay xadiid kun iyo toban iyo sideedaad can ibni cabaas waxaa lagu radi allahu tacala anhuma bin cabaas qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal l slm low ana axadakum midkiin idaa araada an yaatiya ahla u tago oo muxuu ahay galma iyo mucaasharo ay dhex marta faqaala kadibna uu yidha bismi illah alla magaciisa allahuma naga fogay ashayaan shayaan naga fogay ko wajanib ka fogay ashayaana shayaana razaqtana waxaad nagu rasuqda oo ilmo iyo waxay ahaadaanba ood nagu ersuqda ilaahu ka fogaya hadduu qofka yihahda fainahu isaga fainahu shaniya in yuqdar in yuqadar haddii la qadaro baynahuma dhexdooda waladu walad laga uuma fi daalika galmada ayada iyo isutaga iyo mucaasharada ayada lam yadurahu ma dhibo wax kama tara shayaanu shayaan abadan weligii wax kama tara abadan haddii marba adiga oo qalbigaagi u toosan yahay oo qalbigaaga xaadir uu yahay ducadaas akhriso iyadna gabadhiina ay akhriso waa loo baahanya oo ducadaas meesha ay ka dhacdo kadibna ilaahay halkaa wax ka uuma shaydaan waxba kama teri karo nacam wa warmau kusoo tuuri wuu muxuu ah laakiin inuu ka adkaado ood la wareega ood gaaleeyo amaba faasiq uu ka dhiga ama dhibaato u geysto amaba xataa jasad yar u dhibaatayo ma dhacays wey insha allahu tacaala waxaan kusoo jirnay qofka labada qof markay mucaasharada samaynayaan gogosha in bisinka aan laga tegin oo lagu dadaalo arrinta iyada canuga salaaxiisa iyo wanaagiisa ay ka qayb qaadanaysaa waana xadiidkan uu ku cadyahay inuu nabigeena ballan qaaday sala allahu aleyh ali wasalam bilisaani inuu ilaahay subxana wa tacaala eh, uu xaggiis ka ballan qaaday nabigeena sal alla ly slam in qofka isaga ah canugaas uusan dhibaataynaynin eh, ibliis uusan dhibaataynaynin marka waxaan garanayaa wadaad la dhihi jiray shuyuukhdanaa ka mid ahaa cali raxmat ullah had geeriyooday oo raggii axaadiista aadka u yaqaanay bukhaariga muslimka iyo sunanka akhrin jiray sheekh maxamed cali khayr caleyh raxmat ayaa markii aad soo mara axaadiista noocaana mararka qaar meeshao lagu akrinana dee ilmo yaaca iyo qaardhagax tuuraan iyo waxbaa jiri jiray xertii aad u badan dhowr boqol ah ayaa haddana mararka qaar kitaabahan laga arsan karin oo adiga yaaca iyo dhagaxtuur iyo qaar cara iyo markaasuu dhihi jira ilmahan miyaa taqaanaa yaacan ilmahan yaacan wuxuu dhihi jiray waa ilmo bisinka aan loo qabanin sheekha saasuu dhihi jiray aleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay haaulaa jismuhum jismu insaan wa ruuxuhum ruux shayaan kuwan jirkooda wuxuu dhihi jiray waa jir bini aadam laakiin ruuxda ku jirta oo ku rakiban waa ruux shayaan markaasaa wuxuu leeyahay say ku tahay wuxuu leeyahy asagoo qayilsan aad beriga qaadka aad loo cuni jira waa taqaanaan hadda alxamdulillah aad ba u yaraaday baalka aad baa loo cuni jir isagoo qayilsan ayuu reerka wax u doonanayaa bismi shay ma markii meeshii u taga yaa kaga horeeya maxaa kaga horeya shaydaankii ilan adraktum alcashaaa walmabiit tacawudkana waad ujeedaan wuu kaga horeynayaa marka wuxuu biyaha meesha ku dhiciba oo guntamaan waxay noqonayaan ibliiskii biyihiisay noqonayaan saasuu le sheekh dabcan arrinta ayada nusuus iyo u baahan tahay de waa ra'yiga sheekhan ka sheekaynaya rayiga sheekha marka wuxuu leey marka wuxuu guntame waxay noqonayaan xitaa haddii biyaha guntamay ayna noqonin biyo shaydaan laakiin xaqiiqada waxaa weeyaan shaydaanka meesha mushaaraka kuleeyahy mushaaraka ayuu ku leeyahay oo muxuu ahaa xitaa aqala shay waxaa meesha ka muxuu ahaa dhacaysa in tajniibkii iyo in shaydaankii meesha laga fogeeyo ay meesha dhicin haddii ay dhacdo marka xaalad way halaabaysaa saasuu sheekha dhihi jiray aleyh ramatullah marka waxaan kala jeedaa in masaladaas ayada lagu dadaalo ragga qaar waxay laga yaaba inay yidhahdaan ma anagaa ka gaarnaba waliba ragga da'da yaroo aadka mxuu ahay mamanaanta iyo xamaasada ay uhayso inuu yihao maanaha ka gaaraba maanaha ka gaaraba inuu yihah laga yaaba arrinta ayada marka waa arrin masiiri ah canug baa meesha ka beermi canugaas waxaa weeyaan toddobaatan sano siddeetan sano boqol sano oo dambe inuu noqdaa laga yaaba bulshadaas uu kudhex jiro iyo naftiisa buu baabi'inaya haddii marka uu noqdo jasad faasida hal qof ayaa ummadda dhan dhibaato u keensan marka adigana dee walad oo yadcuu laka ma noqonay marka qofka inuu tarbiyadiisi laga bilaabo hooyadiis guurkeeda fadfar bidaata diinta aan soo marayn laga bilaabo ilaa muxuu ahay mucaasharadaas lagu xajiyo macnug markuu dhalana ilaa barbaarintiisa ilaa uu muxuu ahaa weynaado saas ilaa guurka loo guurina oo hakada lagu dadaalo bismi lah walow akhiru ma dhahaya miya <laughs> ya sheekh asalka waa ninka asalka waa ninka asal ahaan waa ninka laakiin haweenaydina ayada maxaa u diiday inay tirahdo de w lagu uumaayo muxuu ahaa ku rafaaday waa ayade inay tirahdo maxaa u diiday mal maanic a mal maanic naam ayib baabu xaqu zawjati haweenayd xaqa ileed ayuu baabkan u baab yahay min almabiiti baryid lala baryo iyo habeen la siiyo cinda azawaaji markii ninka uu guursado baabu xaqu zawjati haweeneyda xaqa ay leedahay min almabiiti la baryid lala baryo cinda zawaaji markuu ninka guursado ninbaa waxaa weyaan guur labaaduu guursaday ama mid saddexaad u guursaday ama mid afaraad u guursaday haweenaydii hore iyo tan cusub see loo kala maaraynaya qasmigana waa loo baahanya in qof walba la siiyo habeenkeedii marka see loo maaraynaya ma habeenkaanu qofka aroos uu noqonaya habeenka dambena wuxuu bilaabayaa qaybinti miyuu bilaabaya mise dhowr habeen buu tan la joogi cusub markii aad muxuu ahaa ay guri gasho oy reerka la qabsato oy luxusbaxdo insaxa tacbiir kadibna ayuu u guurayaa bilaabayaa wareejintii taas tamaa saxa laakiin sidee loo kala qaybinaya sida loo kala qaybinaya waxaa weeyaan haddii uu guursado gabar yar oo bikro ah oon weli guur aanan yeelanin toddoba habeen ayuu siinaya iyada waa indhabaqaaq aad muxuu ahaa hawshaan uma taqaano way baqaysaa marka in laga bixiyo luxuskii iyo baqitaankii iyo howlahan hawshan ay la qabsato waa laga maarmaan todoba habeen baa marka sharciga uu qaydiyo nabigeena noo shega alai sla slam gabadha ay tahay gabarh garooba oo guur hore soo martayna iyada waxaa weyaan waa qof ilbaxa hawshan ku ilbaxsano saddex habeena ku filan iyada saddexdaas habeen ayaa la siinaya kadibna waxaa la bilaabayaa qaybinti waa intaas marka intaas weyaan maxaa yeelay middan yar waxaa laga yaabaa inayba todobada beri ka hore ayna ka bixinba cabsidii iyo muxuu ahay qawfkii iyo wixii argagaxii iyo waad arkaysaan lidalika marka in toddoba la siiy ayuu sharcigu u jideeyey tanna saddex la siiyo kadibna qasmiga ninku iska sii wata xadiidka kun iyo toban iyo sagaalaad can anas waxaa lagu malik radi allahu tacala arda qal wuxu yhi anas min asunat sunnada waxaa ka mid ah idaa tazawaj hadduu guursado arajulu ninka albikra gabar bikara ah cala thayibi haweeney garooba uu ku dulguursado garoob haween ah ayuu sii qabay kadibna gabar ayuu ka daba keenay aqaama cindahaa gabadhii yareed agteeda wuxuu ku nagaanayaa sabcan toddoba jeer waqasama kadibna qaybintii bilaabaya caadigahayd oo mid wal habeenkeed inuu siiyo waidaa tazawaja hadduu gurso aayiba haweeney garooba cala albikri gabar yar oo ku dulgursada oo gabadhii ay horeysay garoobkan ay dambaysay aqaama cindaha wuxuu nagaanayaa alaaan saddex uma qasama uu qaybinaya su-aashtaal waxay tahay xadiidka lafdigiisa wuxuu caddaynayaa in hadduu bikaaro guursada garoobna ay ka horreysay tan dambana waxaa weyaan uu guursaday garoob bikaaro ay ka horreysa ayuu caddaynaya haddii cagsi ay noqoto ka warrama hadduu bikaaro guursada gabar bikaarana ay ka horreysa amaba garoob uu guursado o garoob ka horreysa waa isku xugun marka wax mafhuum aho ay leedaha athayibtan iyo bikridan dambe oo la sheega tan hormaha tan dambe mafhuum laha waxay la too tahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa taakulu riba adcaafan mudaacafa haddii aan muxuu ahay hal dicfi bas u yahay ma bannaanta waa maya laakiin waxaa la cadaynayaa asalka ribada noocaasa la cadaynaya marka mafhuum laha haddii marka aad qofka marba guur horo ama gabar ha ama garoob ha sii guur la imaado guurkaas haddii gabar ay dambaysay gabadhaas todoba habeenu siinayaa haddii ay garoob dambaysayna wuxuu siinayaa saddex habeen saas weyaan xukunka baabun almar'atu haweenayda tahabu u hadiyeysay yowmaha maalinteedii lidaratihaa haweenayda lala qabay dara waa faina min waxaa weeyaan faina min juudika اdunya wadarataha wa min culuumika cilma اlawxi wاlqalami yaa akrama alkhalqi waa dee kalimaadka ku jira burdaha miya mise hamiyad horta ku ahaa hamiyada miya burdadu ahaa dadki dadkii muxuu ahaa aad ma dhumeen aashu waa laga hadlayay marka cala alcumuum faina min juudika اdunya wadarataha yani waxyaabaa aad bixisa ayuu ka mid ahaaday adduunyada iyo aakhirada darada waa adduunka wixii dhibay weyaan waa aakhiradii marka nabiga ay ula jeedan alai sla slam marka sheekh cabdilmuxsin xafidahullah wuxuu dhihi jiray bedelka ay dhihi lahayeen yaa akrama alkhalqi maa lii man aluudu bihi siwaka cinda xuluuli xadati cimami intay dhihi lahayeen waxay dhihi lahayeen u leeyahay yaa khaaliq alkhalqi cibaarada saxda bedelka yaa akrama alkhalqi oo nabiga loola jeedo waxaa ka fiican waxaa saxda waxay ahayd yaa khaaliqa alkhalqi maa lii man aluudu bihi siwaaka cinda xuluuli اxaadii اlcimami saas in la yihahdo ayaa saxa ila sifaadka laga sheekaynaa ninka adduunka lah fa ina min juudika dunya wadarata adduun iyo aakhara qofka melkiya ama cidda milkisa waa allah subxaana wa tacala ee nabi maxamed ma alai sla slam marka darada adduunka daradiisa dhibaysa waxaa weya waa aakhiradii marka gabadha marka haweeneyda lala qaba daro ayaa la yihahda way dhibaysa qalbi ahaan ay u dhibi habeenadii ay ka nusqaamini ma ila dalika daro saasaa loo yihahdaa baabun almaratu haweeney utahabu u hadiyeyso yowmaha maalinteedii iyo tookadeedii lidarati haweeneyda laga qabay inay bannaanta dhib lahayn ayuu baabkan u baabiyay xadiidka kun iyo labaatanaad can caaishata waxaa laga wari zawji nebi sal slm ana sawdata binta zamca oo nabiga xaaskiisad ayadan ahayd radi allahu tacala canhuma wahabat waxay u hadiyeysay oy siisay yowmaha maalinteedii iyo tookadeedii waxay siisay licaaishata ayay siisay wa kaana nabiy oo u tookeeyo licaaishata caaisha biyowmiha maalintii caadiga ay u lahayd iyo iyo wa yowmi sawdata sawda ay lahayd laba maalmood oo caaisho laysiin jiray sawda ayaa ugu tanaasushay ya waxaa e, e, weeyaan waa waa tabaruc tabaruc weeyaan waa iihaar u doortay iyadana dee haweeney iska weynaatay ahayd oo aada u weyn e, oo hadda dhibkaas iyo baabkaas aan aad ugu jirin cismada nabiga inay ku jirtana way rabtayo oo nabiga muxuu ahaa ay uu sii qabo hakada ismada nabiga kujiritaankeeda waxay u keenaysaa inay nabi maxamed jirto maalinta qiyaama inay jannadii la gasho calayhi salatu slaam waa mogta wax adduunka wax yani maanta man yastatic an yafuuza bidalika bab inay arrintaa xajisato gabadhan yaroo muxuu ahaa nabiga u qaba ala aadku u jecel yahayna oo nabiga cadayba xataa muusan qir nabiga jacaylku u qaba caaisha radi allahu taala ardaha waa tii la weydiiyey dadka aad ugu jeceshahay caaisha raggana aabbaheed saasuu nabiga alai sl slam marka inay siiso ay marka ay ugu tanaasushay janna aynu ku raadsanaysa radi allahu tacala an ardaha baabun khayratu daraa'iri gabdhaha ay kala masayraan ayuu baabkan u baab yahay kun iyo laba iyo muxuu ahaa kow iyo labaatanaad can asmaa waxaa la wari binti abi bakrin radia allahu tacala anhu imra'atan haweeney qaalat waxay tii ya rasul rsulka allow ina ani waxaa ii sugnaa daratan gabar lila qabo haweeney fahal calaya dushayga ma ahaade junaaxun wax dembi ah. in tashabactu haddii aan isqurux muujisto qurux muujin amaba dherag muujin adoon dheragsanayn aad mxuu aha isu muujinaysa inaad dheragsanto amaba adoon muxuu ahaa aad u habaysan inaad saliid iyo kareem iyo mikiyaajkan gabdhaha ay ismaryaan sooma arkin make up miyay dhahan afkay gabdhihi casaynayaan weji waa laalinayaa waxaa is leedahay maasha allah taba waa cajaa'ibteeda ma yar markii laga dhaqana rabbi yasturaa dhici rabbi yastur xaqiiqa waa arrinta waad aragteen kuwaan hadda hoballada iyo baabkaas iyo baabkan hadda markaad saas qofki indhaha u saar wle maasha allah markay hadhowd iska maryaanoo baab kaleba marka waxaan kala jeedaa qofki inuu tashabucaad sameeyo bal ka warrama saasay nabiga weydiisay alai sl slam ana imra'atan haweeney qaalat waxay ti ya rasul lah inii ina lii ani waxay sugna daratan haweeney leel qaba fa hal calay dushayga ma ahda junaaxun wax dhibaato ama dembi ah in tashabactu haddii aan iska dherag muujisto min zawji ninkayga hayr aladii kii waxaanan ahayn oo yuciinu isiina ninkayga intuu isiiy biilkii iyo adeegii iyo wuxuu isiinaya wax ka badan inaad isiiyo inaad muujisto oon bannaanka soo dhigto dembi muku leeyahay si haweenaydaana iskaga yara xusulley on iskaga muxuuha riixa kow fa qaala rasul uxu yiri sal slm isku dherag muujiyo bimaa lam yucta waxaana la siinin ka laabisi laba mara oo mara nin iran qof iran ayuu la tooyahay oo arrin banaan maaha ayuu nabigu ujeeda sala allahu alayh ali wasalam waa arkaysaa marka masayrka iyo meelaha uu la geli dadka xadiid kun iyo laba iyo labaatanaad can anas waxaa la wariy ibn malik radi allahu taala ardahu qala wuxuu yidhi anas bn malik kaana nabiy nabigu wuxu ahy sal l slem cinda bacdi nisaa'i haweenkiisi qaar ka mid ayuu la joogay fa arsalat waxay soo dirtay icdaa ummahaati lmuminiina muminiinta hooyayaalkood mid ka mid oo xaasaskiisa weeyaane bisaxfatin xero ayay soo dirtay ama saxan weyn dhalinyarada eero aad uma yaqaana waa saxan qori laga sameeye ama loox laga sameeyey fiiha waxaa ku sugan gudaheeda xeeradaas dhacaamun cunno fa darabat waxay ku dhufatay allatii ti annabiy nabigeena sal slm fii beytiha gurigeeda uu jooday yad alkhaadimi khaadimad gabadha khaadimkeed gacanteeda m loota ku dhufatay dhag waa ka ridi marka fa saqatat saxafatu xeeradii ayaa dhacday fanfalaqat kadibna way kala qarartay ama kala dilaacday waa kala fuqday fa jamaca nabiy nabigu wuxuu kulmay sal slm filaqa saxfati xeeradii kala dhaceedii iyo qaybaheeda ayuu nabiga soo aruuriyey uma jacala wuxuu yeelay wuxuu gudagalay nabiga yajmacu inuu ururiyo fiiha iyada acaama cunada alladii kaasoo kaana ahaaday fi saxfati xeerada ku jiray wayaquulu markaasuu nabigu wuxuu le qaarat ummukum hooyadiin way masayrtay intaasuu leh bal arka qaarat ummukum hooyadiin way masayrtay uma xabasa wuxuu celiyey alkhaadima gabadha khaadimadeed ayuu nabiga celiyey xataa utiya ilaa loo keena bisaxfatin xeera min cindi lati ti agteed ayaa laga keenay gurigeeda ayaa laga keenay huwa isaga fii beytiha gurigeeda uu joogay ayaa laga soo bi xeero nadiifa oo caafimaad qabta oonan jabnin oo ceebla ayuu nabiga loo keenay fa dafaca saxfata ayuu u dhibi asaxiixata ee fiyoobeed oonan dhibka usan gaarin oonan jabin ila latii gabadhi kusirat la jebiyey saxfatuhaa xeeradeedii wa amsaka wuxuu reebay almaksuura tii jabneedna fii beyti allatii tii gurigeeda kasarat wax jebisay ayuu nabiga ku reebay sal alla alay bal fiiriya nabigeena laba shay ayuu meesha ku kulmiyey labada maxay yihiin wuxuu kulmiyey in gabadhii wax jibisay oo khaladka uu ka dhacay makaanadeed iyo booskeeda wuu ilaaliyey wacaashiruuna macruuf ayuu nabigu ku dhaqmayey wuxuu yidhi hooyadiin waa ummahaat almuminiin wa aswaaji ummahaatum hooyadiin way masayrtay intaasuu yidhi hooyanimadii iyo booska iyo mansiladii ay lahayd wuu u nabigeena cala sl tan labaadna xaqi ay lumisay iyo wixii ay mxuu ahaay ku gaboodfashay ayaadna xeeradeedii nadiifkeed ayaa lagu bedelay oo tii oo maciibkeed ayada ayaa loo rabay cadliga nabigu wuu ilaaliyey mucaasharada iyo wanaagga iyo makaanadina wuu ilaaliyey sal allahu calayhi waalihi wasalam hada wallah aclam w sal ll slm abdi rasuli mustafa